xuduuddii ilaahay uu dhigay ha ka tallaabsade eh wixii uu qofku dhib geysanayey iyo wixii ka waajibayey iyo maxkamadayntii iyo dacwadihii iyo wixii calaaqada la lahaa ayaa rubucani uu ku saabsan yahay axkaamtii jinaayaadka aynu halkan ka gelaynaa buu yidhi wuxuu yidhi jamcu jinaayatin jinaayaat waxay jamac u tahay ereyga jinaaya acamu ay wahiya acamu jinaayaduna waxay ka caamsan tahay min an takuuna qatlan in ay dil noqoto aw qaطcan ama xubingoyn ay noqoto aw jarxan ama qoon iyo dhaawac qofka la gaadhsiiyo ay noqoto jinaayada waa dhib la geystay dhibta la geysanayo maalna way ku tacalluqi kartaa qofna way ku tacalluqi kartaa laakiin inta badan culammadu wixii qof bani aadama loo geysto ayay jinaayo u isticmaalaan wixii qof bani aadama loo geysto saasuu markaa u leeyahay jinaayadu way ka caamsan tahay in qofkii dee dhibaatadii qofka loo geysanayay dilna way noqon kartaa in la dilo waxaa kale noqon kartaa in xubin laga gooyo sida gacan oo kale iyo lug iyo wixii lamid ah waxaa kaloo noqon kartaa dhaawac kaloo aan labadaa midna ahayn oo isagana jaraaxada la yidhaahdo saddexdaba markaa jinaayadani way soo gelayaan buli alqatlu calaa alaaati adrubin dilkiibuu ku bilaabay wuxuu yidhi dilku waa saddex qaybood laa raabica laha qayb afraad ma laha camdun maxdun qaybta koobaad waa ukas barax tiran camdigu wuxuu masder u yahay ficilkaa ah camada oo sida daraba xarakaysan masderkiisuna camdi uu yahay sida darbi oo kale wa macnahu lqasdu camdiga macnihiisu waa uqasad iyo ukaswe wa khaطa'un maxdun iyo gef maaragtay ama si kama ah oo barax tiran wa camdun khaطa'un iyo mid labadii ka koobanoo ukasna ah khaa iyo markaa ka macno ah oo labada isugu jira wadakara almusanifu tafsiira alcamdi haddaba ukaskiibuu inoogu fasiray fii qowlihi hadalka uu sheekhuu yidhi falcamdu lmaxdu ukaska baraxa tirani huwa an yacmida aljaani waa inuu u qasto qofkan dhibka geysanayaa ilaa darbihi ay shakhsi qofka inuu ku dhufto bimaa ay bishayin wax yaqtulu bihi sida badan uu ku dilayo eh, yaqtulu bihi uu ku dilayo haaliban sida badan wa fii bacdi nusakhi fi lhaalibi baa ku qoran waa sida badan oo istagayaan marka wuxuu ina yidhi waa inuu qofkii ku dhufto ee eh, wax sida badan wax dila bishayin yaqtulu inuu bihida kaba daaya haydo bishayin yaqtulu haaliban ah, wax uu isagu sida badan wax ku dila maahe sida badan wax wax dila weeye wawdila markaa bihida inu iskama daayo ayay ku ficnay wayaqsida aljaani bihidu idinko jirta miya taydu yaqtulu bihi oo sharxeeda ima qornaya ah, tasaasaa wanaagsan eh, wayaqsida aljaani iyada oo uu u qastayo kan markaa dhibka geystay qatlahu ay shaksi qofka inuu dilo bidaalika shay waxaasi waxaan uu ku dhuftay waa inuu horta isagu u kasay oo ugu talagalay inuu ku dhufto qofkan waxana waa inuu yahay wax sida badan wax dila arrin saddexaad buu ku sii xidhoo waa in ninkan dhibka geysanayaa ugu talagashanaa inuu ninkan waxan ku dilo bidaalika shay marka arrin saddexaad buu ku daray waynu arki doonnaa waxaa la yidhaha waxiina idin markii haddaba taasi ay dhacdo saddexdaasi israacaan buu qofkan waxaanu ku dhufta wuu ugu talagalay waxani waa wax qofka sida badan dila waxaanu ugu talagashanaa inuu ku dilo fayajibu lqawadu ay lqisaasu baa waajibaysa calayhi ay ljaanii ninkaa dhibka geystay qisaas baa ku waajibaysa wamaa dakarahu lmusanifu sheekhu arrinkan uu sheegay oo min ictibaari qasdi lqatli ah inuu ku talaga in la shardiyayo ku talagal dil ku talageldil in ay shardi tahay ihi daciifun daciif weeye waraajixu sida raajixii ee xooga badani khilaafuhu waa kaa kasoo horjeedkiiso arrintaas inaani shardi ahayn inaad qofkan dishay inaad ku talagashan waxba shardi maaha labada horunbaa shardia inaad waxaan ku dhufatay inaad ugu talagashay iyo inuu waxaan yahay wax wax dila xabad baad ku dhufatay laakiin lugtiyo meelahaasaad kaga dhufanaysayo ku dilba ismaad lahayn adigu laakiin waxaynu eegaynaao ma ugu talagasheen ninkan xabadda ku dhufato ha waad ku talagasha waxaana wax waxdila ma yahay dee xabaddu waxbay dishaa haye anuu lugtaan ku waday oo lugtaan ninka maaragtay inaan yar dhaawacaan doonayay waxba taasi eegi mayno inaad markaa ku tala gashay qofkan dilkiisu waxba shardi maaha labada qodobee hore ayuunbaad ku dheganaanaysa wayushtaradu waxaa loo shardiyaa liwujuubi alqisaasi si qisaastii ay ugu waajibto fii nafsi alqatiili qofkan markaa la dilay naftiisa waxaa loo shardiyaa yushtarada ku tacalluji aw qaطci aطraafihi haddaad fiida sababiye ka dhigtana waa iska noqon kartaa liwujuubi اlqisaasi fii nafsi اlqatiil ay bisababi nafsi اlqatiil in qisaasi ay ka waajibto ninkan la dilay naftiisa aw qaطci aطraafihi ama xubnihiisa la gooyey inay qisaasi ka waajibto waxaa loo shardiyaa islaamun islaamnimo أو amaanun ama nabadgelyo iyo ammaan fayuhdarulxarbiyu ninkii haddaba xarbiga ahaa naftiisii waa hadur wاlmurtadu murtadkiina isna hadur weeyi fii xaqi اlmuslimi markaynu ka eegno qofkii muslimkaa dhinaciisa oo yani qof muslimi hadduu dilo wey qofkan la dilay waa inuu yahay qof ama muslima ama gaalbaa laakiin ammaan iyo dhowrsooni leh marka haddii dee la dilay in la dilana aan la ogolayn malaha ammaantaaba unbaaba ku filaan la lakiin ama cisma yani wixii la odhanayo weeyaan cisma ayaa labadaba ay isla soo hosgelayaan qofkani qof naftiisu dhowrsoon tahay waa inuu ahaa muxuu markaa qofka naftiisu ay ku dhowrsoonaataa inuu ama muslin yahay ama heshiis nabadgelyo leeyahay marka kii muslimka ahaa dee inuu islaamay buu ay naftiisu ku ilaashanaanaysa oo lama taaban karo kii gaalka ahaana in heshiis dhex maray oo nabad la siiyey ama la magangeliyey dhowr qaab baa lagu magangelin karaa marka dhowrkii qaabee magangelyadu ay ku ansaxaysay mid ka mida inuu isagiina haysto deetana haddii markaa gaal kale uu dilo dee waynu u dilaynaa gaalkii kalee dilay oo ninkani nabadgelyu yaa dilku yidhi baa laleeyahy muslimkiina wixii dilayba waa looga qisaasaya muslim iyo gaalba ha noqdee haddaanu xarbi ahayn fa yuhdaru lxarbiyu marka gaalkii xarbiga waa gaalkii ninkii gaalka ahaa ee wax heshiisa oo nabadoo inaga dhexeeya aanu jirin ninkaasi xarbi baa la yidhaahdaa haddii qof muslimihi dilo ama gaaladii kale ee aynu nabadda siinayo ay disho ama gaal kale oo isaga laftiisa aan waxba inaga dhexayni uu dilo hadhowna maalan inagiiba aynu meeshii qabsanno ama ay sooba islaamaan oo laysula keen yimaado waa hadur waaas inagu waaa shaqo ku ah waba kama xukunno wax qatrigaynu ka xukumayna xarbi baa la dilay xarbi kolka horeba meeshaynu ku aragnay inagaaba dilayno dee dagaalunbaaba inaga dhexeeyey marka haddii la dilay ku iyagiiba hadduu doona ha waxba kaa ah, inagu weydiin mayno murtadkana walmurtadu fii xaqi lmuslim murtadkana isagana waa fii xaqi muslimtu murtadkuunbay u taallaayo murtadka haddii muslim dilo waxba weydiin mayno muslimkii dilay waad edab daran tahay waa la odhanoo waa la yar edbini oo de waa arrintani waxay u taallaa dowladday u taallaa eh, laakiin haddii ninka inin riddadiisa la yaqaanay la ogsoon yahay oo ama bayinadiisa iyo markhaatigiisa uu jooga ay tahay kii dilay waxba la maarata la dili la qisaasi maayo haddii laakiin hadduu muslim yahay kaa dilay haddii laakiin murtad kale uu dilo murtadkii murtad baa dilay waa loo qisaasaya murtadkii haddii murtad kale uu dilo de waa loo qisaasi haddii xarbi uu dilana waxba loo qisaasi maayo waayo de xarbigu marka horeba dagaal baa inaga dhexeeyo inagaba muslimiintu xataa dilo looma qisaasaynin markaa murtadkii haddii murtad kale uu dilay ayaa loo qisaasaya fain cafaa canhu ay cafa almajniyu calayhi haddii uu markaa saamaxo buu yidhi ninkii dhibka loo geystay yacni dee markaa ciddii ka mas-uulka ahayd baa la sheegayaa inaan isagii dhimaye fii suurati alcamdi almaxdi ciddii dhiiggiisa lahayd hadday saamaxdo jaanigii iyo dhibgeystihii fii suurati alcamdi almaxdi masaladii ama qaab markay arrintu ahayd ukaskii baraxa tirnaa markay tahay haddii ninkii la saamaxo dilaaga wax dilay wajabat ala alqaatil ninkaa dilka geystay waxaa ku waajibaysa diyatun mag muqalladatun la adkeeyey xaallatun oo hadda laga rabo fii maalilqaatili ninkaa wax dilay xoolihiisana laga qaaday sayadkuru lmusanifu sheekhu wuxuu sheegi doonaa bayaana takhliidihaa qaabka loo adkaynayo isaga ayaa sheegi doonay buu marka haddii ninkii qisaastu ku waajibtay qisaastii laga laga dhaafo oo mag loo loogu tanaasulo oo la yidhaha anagu mag baanu qaadanaynaa la yidhaahdo sidaada loo yidhaha mag baanu qaadanaynaa ama dadkii dhaxalka lahaa mid kamidii ah uu u yidhaahdo dilkii meeshau ka baxay oo qisaastii ma jirayso meeshaa markaa mag baa waajibtay magta waajibaysaana waa mag saddexdaas sifadood leh horta waa mid muqallado oo waynoo iman doonaa qaabka loo adkaynayo waa mid la adkaynayo waana mid aan muddo lahayn oon muddaysnayn hadda la doonayo waana mid aan caawimo lahayn ee ninkan dilka geystay xoolihiisa laga qaadayo wixii uu hayaba laga qaadayo markii markaa neef dee helaba waa la weydaarinaya wax neef gaadho markuu helo ama maarata xoogaa helaba waa laga qaaday halkanaa lagu daray ilaa iyo inta boqolkii halaadee markaa de loogu talagalay ay dhammaanayaan marka caawimo waajibaan jirin haddii dad si ilaahay la isaga caawinayo cidina diidi mayse laakiin cid lagu qasbi kara inay caawiso ama ay wax ka bixisiyo qaarhaankii soo ururiya ayaan jiraynin oo qofna lagu qasbi karin walkhaa'u lmaxdu kii markaa isagu khaa ahaayee kama maaratay baraxa tiran ahaa an yarmiya ilaa shayin waa inuu uu gano ka saydin sida ugaar oo kale inuu markaa uu ku gano hubkii fa yusiiba rajulan deetana qof uu ku dhufto fa oo uu dilo falaa qawada calayhi ay raami ninkaa wax ganay qisaas laguma leh bal tajibu calayhi ninkaa waxaa ku waajibaysa diyatun mukhafafatun mag la fududeeyey wasayadkurulmusanifu sheekhu wuxuu dib ka sheegi doonaa bayaana takhfiifiha qaabka loo fududaynayo cala alcaaqilati magtaasi waxay saaran tahay xigtada mu'ajalatun iyadoo weliba ah magtaasi mid la mudaynayo calayhim xigtada muddo loo qabanayo oo loogu kala qaybinayo fii alaai siniina saddex sannadood oo yu'khadu laga qaadayo aakhira kulli sanatin sanad kastaba aakhirkeeda markuu sanad go-aba laga qaadayo minha magtii wax ka midoo qadru ulusi diyatin kaamilatin ah markaa mag dhammaystiran saddex meeloodoo meel in ku qadaran ayaa sanad walba aakhirkiisa laga qaadaya magtii saddex meelood marka loo kala qaybiyo sanadka koowaad markuu dhamaado qayb baa laga qaaday sanadka labaad markuu dhammaadana qaybtii labaad baa laga qaaday sanadka saddexaad markuu dhammaadana qaybtii saddexaad wa cala kii haddaba wahaystay waxaa lagu leeyahay ee min alcaaqilati xigtada ka mid ahaa min asxaabi dahabi raggii dahabka ku maaragtay lacagtoodu dahabka ahayd hadduu yahay aakhira kulli sanatin sanad walba nisfu diinaarin hal diinaar barhkiioo dahaba ayaa laga qaaday wa min asxaabi lfidati qoladii lacagta fidada ah haysatayna sittatu daraahima waa nus diinaarkii intii u dhigmaysay uno waa lix dirham markii sarifku labiyo tobankii dirhamba hal diinaaru ahaa dee nuskii lix buu noqonay kamaa qaalahu siduu yidhi almutawalii wakhayruhu sheekhii mutawali la odhan jiray iyo culammadii kale madhabkuba marka dadkii dee xigtadii oo lagu bilaabayo walaalihii walaalihii lagu bilaabayo ayay magtii ku waajibaysa markaa kii wax haystee ladnaa waxa la saarayaa sanad walba nusdinaar wax badan maaha waa laba garaam iyo rubuc barhkii oo dahaba ah ayay noqonaysaa dee waxaan iminka boqol doolar iyagoonah wax yar bay noqonaysaa boqolyo wax yar iyaa sanadkiiba kaa la saaray markaa de waxaad is weydiinaysaa marka boqol boqol la saaro makti halkee ulukii uu ka imanaya saddex sanadoon lagu bixiyaa la doonaya kolka kuwan lagu qaybiyo qaaraanka lagu qoro boqol iyo midkiiba lagu qoro haddii de waxaysta wey kuwan waxaysanna way noo imanaysaa sheekhu inaanu sheegin ba laga yaabaa waa maaragtay waxa weeyaan kii mutawasitkaana waa laga dhimaya kii faqiirkaana waxba dee sanadkaa waxba laga qaadi maayo daan waxba hayn marka kolkii intaa lagu qoro ayaa iyagii haddana laga gudbaya adeeradii baa loo gudbaya iyo waxay dhaleen ilma adeeradii iyagiina waa lagu qurqurayaa intii in kolkii haddana kuwaasina la eego haddii markaa intii sanadkaa la doonayey ay buuxin waayaan kor baa loo sii kacaya hal dabaqad baa lasii gudbaya kuwaasa haddana lagu soo daraya lagu qaybinaya haddana hadday isdhinto kor baa loo sii kacaya saasaa loo waday wlmuraadu bialmutawali wiin mutawali waayo abu saciid cabdiraxmaan ibni ma'muun almutawafa sanad ya sideed iyo toddobaatan afar boqol iyo sideed toddobaatan wاlmuraadu biاlcaaqilati casabaة اljaani casabada la sheegaya waxa weeye ninkan dhibka ama caaqilada xigtadu waa ninkan dhibka geystay casabadiisii dadkii casabada u ahaa ilaa aslahu wa farcahu oo laga saaray asalkiisii iyo faraciisa waa laga saaraya kuwa wixii isagu u dhalayna waa laga saaraya wixii isaga dhalayna waa laga saaraya oo aabbihii waxba lagu maaratay qori maayo isaga laftiisii waba laguma qorayo ninkii ninka dilay waxba lama saarayo isaga boqol doollar xataa laguma qorayo walaalihii unbay arunta ka bilaabmaysa haddana adeeradii iyo ilma adeeradii saasay ku soconaysa laakiin isagiina waxba lama saaray waalidkiisii aabbihii iyo awowgiina waxba lama saaray ubadkii isagoo uu dhalayna iyagana waxba lama saarayo dee dhibkan kalaaba ku dhacayba isagana waaba kan soonkii iyo waxbaa ku waajibaya laba biloodoo soonaa laga doonaya ama cidqoraqaba isagana hawshiisu aggaasay ka adag tahay kuwana de iyagu dhibkiibay la qabaan markaa waa laga durkiyey tan wa camdulkhaai khaaa markaa camdigiihina waa dhinacna khaa buu ka yahay yakama dhinacna ukas buu ka yahay an yaqsida waa inuu qofkani u qasto darbahu ninkan inuu ku dhufto bimaa laa yaqtulu haaliban waxaan sida badan wax dilin camdigii mise shardi baynu udhignay ya saddexda kii saddexaad waxaanu nidhi waa laga tegi marka maxaa kuu soo hadhay labadaasi maxay ahaayeen inuu ku dhufashada ku talagalay iyo iyo inuu waxaan yahay wax wax dila soo ma iyo inuu waxaan yahay wax wax dila haddii la waayo inuu ku dhufashada ku talagalay inuu ku dhufashada ku talagalay haddii la waayo dilkaasi muxuu noqonayaa khata buu noqonaya ti dambaa la hela lakin hore waa la waayay ama ama labadiiba waa la wada waayay qofku waxuu ku dhuftay lakin kubuuta inuu ku dhufto waxaasi ama ha noqdo wax sida badan wax dilaan ama ha noqdo wax sida badan aan wax dilin laakiin ninkani inuu waxaan ku dhufto kumuu talagelin wixiina waa ku dhaco ninkii waa dhintay maxaynu odhanaynaa dilkaasi waa khata marka halka horun ka eegeysaa khataanimada shardiga hore ayuun baad ka eegeysaa ka markaa camdig iyo khau ku wada jiraanee ama iyo iyo ukaska isla socda ihina shardigii hore waa la hele laakiin maxaa la waayey shardigii dambe ninkani ninkan waxaan ku dhufta uu ku talagalay laakiin wixii baa muxuu yahay waxaan sida badan wax dilin wa camdulkhaطa'i an yaqsida darbahu waa inuu qofkan dilkiisa ku yani wa dhufashadiisa waa inuu ku talagala inuu ku dhufto bimaa wax laa yaqtulu haaliban aan sida badan wax dilin ka darbihi sida inuu ku dhufto oo kale bicasan khafiifatin ul fudud bud weynoo dee madaxa bashaaqinaya maahe laakiin ul aan inta badan wax dilin waaba macallinkii oo kale dee ushi yareeda macallinku wax ku uleynayay buu ku dhuftay naxdintii iyo si ay noqotayba inankii markii ushii ku dhacday way ka baxday muxuu noqonayaa dilkaasi waa macallina ka la odhanaya waa dil waa dil shibhu khaa ah ama shibhu camdi intaba waa la hahda camdulkhaa baa la hahdaa shibhu khaa baa la hahdaa shibhulcamdina waa la yidhaahda khaulcamdina waa la hahda deetana fa yamuutu an yaqsida darbahu bimaa laa yaqtulu haaliban fa yamuuta bay ku fiicnayd fa yamuuta almadruubu deetana uu dhinto ninkii wax lagu dhuftay falaa qawada calayh xaaladda iyada ah ninkaa isaga hadda qisaas laguma leh bal tajibu waxaa waajibi diyatun muqalladatun mag la adkeeyey cala alcaaqilati oo xigtada saaran mu'ajalatun fii alaai siniina oo saddex sanadood la sugayo dib loo dhigayo wasayadkuruu musanifu sheekh wuxuu sheegi doonaa bayaana takhliidihaa qaabka loo adkaynayo uma sharaca almusanifu sheekhu wuxuu gudagalay fii dikri man yajibu calayhi alqisaasu inuu sheego cidda ay ku waajibaysa qisaastu alma'khuudu qisaasta iyadana waxaa laga soo qaatay buu yidhi min iqtisaasi alahari raadka raacraacidiisa ay tatabucihi dabagelkiisa raadka marka la raaco ayaa waxaa la yidhaahdaa iqtasahu wuu dabagalay weeyaan raadkiibuu raacraacay marka qisaastani waa raacraacid oo qofkani dee sidii wax u dilay iyo isagana loo dilayaayo lianna almajniya calayhi ninkan dhibku ku dhacay ayaa yatbaculjinaayata dhibkiibuu dabagelayaa fa ya'khudu milahaa markaasuu iyadii kale isaguna qaadanaya qof baa laga dilay isna wuu dilayo gacan baa laga gooyey gacantiibuu goynaya markaa waa dabagal qisaastu waa dabagal iyo raacraacid wey fa qaala haddaba sheekh isagoo shuruuddii inoo sheegaya wa sharaa'iطu wujuubi اlqisaasi shuruudaha qisaastu ay ku waajibto fi lqatli markii arrintu dil ay tahay arbacatun afar shardi wey wa fii bacdi nusakh nusakda kitaabka qaarkeed waxaa ku qoran faslun wa sharaa'iطu wujuubi اlqisaasi arbacun shuruudaha qisaastu ay ku waajibtaa waa arbacun afar markaa faslunna uu soo kordhiyey arbacatun tiina arbacun buu ka dhigayoo sharaa'id marka la yidhaahdo jamcu shariiطatin bay noqonaysaayo ta'niifkaas marka in arbacun la yidhahdo bilaa ta laga dhigo ayaa ku munaasiba haddii shuruud la yidhaahdana jamcu shardin bay noqonaysaayo arbacatun in la yidhaahdo ayaa u munaasiba alawalu wuu yidhi shardiga koobaad an yakuuna alqaatilu ninkan wadilay wax dilay waa inuu yahay baaligan qof qaangaada falaa qisaasa qisaas laguma laha calaa sabiyin ilmo aan qaangaadhin walow qaala hadduu yidhaahdo ana alaana sabiyu ninkii wax dilay uunbaa markii lasoo qabtay yidhi mabaan qaangaadhino sabi baan ahay sudiqa waa layska rumaysani bilaa yemiinin iyadoon la dhaarinaynin ninkii wax dilay kolkii lasoo qabtay ayuunbu wuxuu yidhi qaangaadhba ma ihi maxaa la yeelayaa dabcan kumanuu qaangaadhin taariikhdii dhalashadii waa lahayaaba maalan oo daynu ka yaryahay waynu arkayno shan iyo muu gaadhin ama taariikhdiiba ma hayno isna wuxuu yidhi maan gaadhin dee waa layska rumaysanayaa baa la yidhi kol haddii aan wa eh, waxaanu sheegaya ay suuragal tahay haddaanay suuragal in laga dhegeysan maayo hadday suuragal tahay waa layska rumaysanayaayo dee waxa weeye si uu qaangaadhi haddaan markhaatiya lahaynin taariikhdii uu dhashay sheegaya waa layska qisaastii waa laga daynaya lamana dhaarinayo de haddii la dhaariyo uu dhaarto maxaynu sugnay inuu ilmo yar yahay ilmaynu dhaarinayba markaa meesha ka soo baxaysa caruur baa la dhaariya carruur lama dhaariyo markaa waxba la dhaarin maaye hadduu yidhaahdo carruur baan ah maan qaangaadhi ay suuragalna tahay markhaatiyana aynaan haynin sheegayo taariikhdii u dhashay de waa laskasi waxa weeyaan qisaastii waa laga daynay athaani shardiga labaad an yakuuna alqaatilu waa inuu yahay ninkan wax dilay caaqilan qof markaa miyir qaba fayamtanicu lqisaasu la qisaasi maayo min majnuunin kii markaa waallaa in la qisaasaa waa mamnuuc ilaa in taqaaca junuunuhu in waalidiisu ay goosgoos tahay mooyaan oo fa yuqtasu minhu waa laga markaa qisaasanaya zamana ifaaqatihi muddadii uu miyir qabay wixii uu geysto muddada uu miyir qabay wixii uu geysto de waa loo qisaasaya waa loo qabanaya laakiin isagiioo waalan wixii uu geysto dee mag uunbaa ka waajibayo laakiin ka waajibi mayso qisaasi ka waajibi mayso wayajibu lqisaasu qisaastu waxay ku waajibtaa calaa man zaala caqluhu qofkii miyirkiisii ku doorsoomay bishurbi muskirin inuu markaa maandooriye cabay mutacadin fii shurbihi isagoo markaa ku xadgudbay cabitaankiisa waaya isagoo markaa xadgudub ku sameeyey cabitaankiisa yani khamri buu cabay isagoo og inuu khamri yahay oo ku talagalay wuu sikhraamay walkuu sikhraamay dad buu laayay dee waa la dilaya wuu waalaayo maskaxdiisiiba may joogin loogu cudur daari maayo waxaa laleeyahay maskaxda dee isaga ayaa iska qaaday marka cudurdaarkaasi ma laha fakharaja waxa meesha ka baxayoo isaga aan la dilaynin man lam yatacadda kii wax xadguduba aan samaynin bian shariba shay-an sida inuu markaa wax cabay dannahu khayra muskirin waxaan khamri ahayn uu moodayey fasaala caqluhu deetana ku miyir doorsoomay sidii wadaadda la sheegayo kartoon ka helay oon garanaynb weligoodba khamri may arag dee dhalooyin qurqurxoonoo waxay arkeen un baddu soo tuurta oo iska qaateen oo lawya cadday la tegeen baa lay kolkaasay is wada iyagoo culama dadkii waxa isu qaban waayey waxay sitaan dharkay xidhan yihiin marka waa laga gaadhay alxamdulilah ma cabine <laughs> waa laga gaadhay laakiin waa taasoo ku tagta uun deetana dee kolkuu dabaqo wax walba sameeyo markaa kaasi de mar haddii ay arintu si qalada ah uga dhacdo oo aanu ku waxaan maaragtay ku dambaabin isaga marka wixii uu geysto loo qaban maarata loo qisaasi maayo falaa qisaasa calayh kaa isaga la qisaasi maayo wاhaaliثu ka saddexaad anlaa yakuuna alqaatilu waa in aanu ahayn ninkan wax dilay waalidan lilmaqtuuli ka uu dilay mid waalid u ah ama aabba ama hooyo ama awow ama ayay u ah falaa isaasa isaas laguma leh calaa waalidin qof waalida biqatli waladihi inuu markaa dilo waladkiisi iyo faraciisii wain safala lwaladu waladku mid ka sii hoose sii fogaadayba ha noqdo ou awowiye wax u yahay kol hadduu waalid waalid lama dilo qaala ibnu kajil sheekhaa ibnu kajil odhan jiray waxa uu yidhi walow xakama qaadin haddii qaadi uu xukumo biqatli waalidin in markaa la dilo qof waalida biwaladihi oo waladkiisa loo dilo loo qisaaso nuqida xukmuhu xukunkiisa kaa waa la burinaya wuxuu leeyaha sheekhan haddii nin qaadiya oo maxkamad jooga loo keeno waalid waladkiisii dilay deetna uu qisaas ku xukumo wadaad maalan maalikiya qaadi maalikiya oo maxkamad jooga ayaa loo keenay waalid ilmihiisii dilay markaasuu qisaas ku xukumay adigoo shaaficiya arintii ka war heray waad jebinaysaa xukunkaasi oo xukunkaa maxkamadaa waad jebinaysaa maxaa yeelay lama odhanayo dee kana wuu ijtihaade waa ijtihaade ijtihaadkaagi kiisa laysu nabadgeliye waxaa laleeyay maanta waa ijtihaadkaasi xadiid iyo nas buu ka hor imanaya kol hadduu naskii ka hor imanayo waa la burinaya waad jebinaysaa ibnu kaj abulqaasim baa la yidhahdaa kunyadiisa yuusuf ibni axmed ibni kaj addiinawari yuusuf ibni axmed ibni kaj abulqaasim addiinawari ayaa la yidhaahdaa qarnigii shanaad awalkiisii afar boqol iyo shantii buu dhintay magaalada diinawar la odhanayay oo magaalo yar ahayd ayuu sheekhaasi markaa ku noolaa waa culammadii markaa shaaficiyadii waaweyneyd ee wakhtigaa noolay waraabicu shardiga afraad anlaa yakuuna almaqtuulu waa inaanu ahayn ninkan la dilay anqasa mid ka hooseeya min alqaatili qofkan dilay muxuu kaga hooseynaya bikufrin gaalnimo oo ka wax dilay waa muslim kan la dilayna waa gaal aw riqin ama addoonnimo oo kan la dilay waa adoon kan wax dilayna waa xor dee xortii baa ka sarraynay falaa yuqtalu loo dili maayo muslimun qof muslima bikaafirin gaal uu dilay loo dili maayo walow gaalkaasi gaal markaa macsuuma oo in la dilo aan la ogolaynba hadduu doono ha noqdee qisaasi waajibi mayso waxyaalo kalaa waajibaya edbin iyo mag iyo waxyaalahaasaa waajibaya laakiin qisaas muslim looma dilo gaal uu dilay xarbiyan kaana gaalkaasi ama ha noqdo mid dagaali dhaxeeyey aw dimiyan ama mid markaa magan la siiyayoo magan ah oo muslimka ku dhex nooloo jisyada bixiya aw mucaahadan ama mid heshiis lala galay ha noqdee lama dilo gaalkaa in la dilo lama ogola dimiga ama mucaahadkaa haddana qisaasi ka waajibi maysa haddii la dilo xarbigana isaga dee waxba ka waajibi maayaano kolka horeba dee dil iyo dagaal baa inaga dhexeeyey markaa muslim looma dilo laakiin gaalkii hadduu muslimkii dilo dee waa la dilayaa isaga waa loo dilayaa haddaanu xarbi ahayn hadduu xarbi yahay isaga eh, waba cidna looma qabto hadduu soo islaamo kii xarbiga ahaa waxba la weydiin maayo laakiin kii dimbiga ahaa hadduu muslimkii qof muslima dilo dee waa loo dilaya hadduu doonaha soo islaamaba kolkuu muslimkii dilay buu soo islaamo dee islaamnimadana waynu ka aqbalayna isagoo muslimiinu dilaynaa qisaas ahaana aynu u dilaynaa laakiin kii xarbiga ahaa de marka horeba dagaal baa inaga dhexeeyo naba waynu dilayni marka wixii uu inaga dilay isaga kaa loo qaadi maayo walaa yuqtalu xurun nin xor ah looma dilo biraqiiqin addoon uu dilay ama kiisii ha noqdo ama addoon cid kale leedahay ha noqdee isagana qisaasi halkaa kama fura walow kaana almaqtuulu hadduu yahay qofkan la dilay anqasa min alqaatili mid ka hooseeya kan wax dilay bikibarin kaga hooseeyo markaa gabow iyo markaa weyni aw sikarin ama kaga hooseeyo yaraan iyo caruurnimo aw tuulin ama dheeri waxa weeye kaga hooseeya ma garanayo malaqolyidhadheerlaweydiin doonaa aw qisarin ama gaabni kaga hooseeyo maalan tusaale ahaan falaa cibrata bidaalika waxaas wax ka soo qaad male haddii oday markaa duqa uu dee nin dhalinyaroo xoogii uu dilo dee lama odhanayo oday asaasaqay oo kollayba aakhiro usii socday buu dilay dee ninkan maguna ha laga qaado la odhan maayo haddii ilmo yaroo caruura oo dhabtaba lagu hayo uu nin weyni dilo iyana la odhan isagana la odhan maayo war ilmo yarbu wuxuu dilay dee ilmo muujaca ah buu ahaayo aan waxba kala garanayne yaan loo dilin la odhan maayo hadduu dharar kaga hooseeyo waa dabayey bal haddaba dhararka sia looga hooseynayo de qolyaha dhaadheer anigu waxaan u aaminsaneen inay xaggoodaasun dee maaragtay ammaantuba jirtee laakiin sheekhu wuxuu yidhi hadduu kaga hooseeyo dharar uu kaga hooseeyo markaa dee malaha xoog buu dheeraadayo dharar markaa qaab darana iyuu dee malaha noqday ama uu gaabni kaga hooseeyo buu yidhi isagiina aada u gaabanya kii la dilayba aada u gaaban ninkana waa nin dheeroo wax badan ku filan waa loo dilay ama dharar buu ku hooseeyaa w markaa dhararkaasi bal siduu uga hooseynayo hala raadi calaa kulli xaal waxaa lama eego iyo caqli iyo ninkan nin caqli badan buu ah ayuu yahay ninkan wax dilay war waa hebelo waa caaqilkii reer hebel iyo waa suldaankii iyo waxa weeye hadduu doono kan la dilay haba waa laabo qof waalan haddii la dilo kii dilay waa loo qisaasi hadduu doono mid indhalo oo dhagala ah ha noqdo kii dilay waa loo qisaasi la odhan maayo wuu indhiyo dhagabala aaye ninkan maaragtay waxa weeyaan indhihiis iyo dhagihiisiba ay bad qabaan yaan loo dilin la odhan maayo markaa waxaa lagu kala sarreeyaa markay qisaas noqoto waa islaamnimo iyo xornimo islaamnimada iyo xornimada labadaasaa lagu kala sarraynaya laakiin waxan kale la eegi maayo wa tuqtalu ljamaacatu kooxdii waa la dilayaa buu yidhi bilwaaxidi midkiibaa loo dilayaa in kaafa ahu haddii uu nin u dhigma yahayoo yani de aan ka hoosaynin wa kaana uu yahay ficlu kulli waaxidin minhum mid walba ficilka uu geystay lawin farada haduu keligii ahaan lahaa kaana qaatilan ninkaasi markaa qaatil ku noqon lahaa kaana qatlan ma idin qoranta qaatilan ma idin qoran qofkaasi noqon lahaa wey laakiin ficilkii hadduu yidhi kaana qatlan bay ku fiicnayd laakiin labaduba tan lafteed waa caadi yani mid walba dii uu gaar ahaa ahaan lahaa waa inuu mid wax dilaan noqon lahaa buui hadday kooxi isugu tagto hal qof hal qof dilaan shuruudihiina la helay mukaafa'adii aynu soo warrayno dee maarata muslimiin isla yihiin ama maaragta kooxdii oo dhan waa la dilaya lama odhanayo mid iska soo saara ama midun hala dila la odhan maayo toban hadday nin dilaan tobankiiba waa la dilaya wuxuu yidhi markaa waa in laakiin mid walba ficilkiisu hadduu keligii yahay uu wax dili lahaa marka uma jeedo yani iskii keligiiba wax dili lahaaye yani waxa weeye haddii uu keligii ficilkaasi u geysan lahaa oo ficilkaa qofkani u dhiman lahaa waa in qisaasi ka waajibi lahayd waa haddii aanay heshiis ku ahayn hadday heshiis ku yihiin oo in ninkan la garaaco ay heshiis ku yihiin in mid waliba uu waxgaadhsiiyey oo waxaasoo isku tegey uu ninkani ku dhintay ayuunbaa shardiga hadday heshiisku ahaayeen oo eegi mayno mid walba miyuu iskii wax u dili maarata wa intiisa miyuu eh, eh, maarata waxa wya nabar qisaas waajibiye nabarkiisu miyuu ahaa eegi mayno midba maalan ulbay ku garaaceen ulay ku garaaceen ulihiibuu ninkii u dhintay kol haddii heshiisku ahaaye ninkan ulaha lagu garaaco ulihii baynu isku wada daraynaayo ulaha intaa leeg marka qofka lagu dhufto inuu waxa weeyaan uu u dhintaa qaalib ma tahay baynu odhanayna hadday qaalib tahay gebigooda waynu wadalanayna ille waxna heshiis bay ku ahaayeen wixiina waa wax sida badan qofka dila markaa mid walba falkiisii si gaara ah u eegi mayna markay heshiiska yihiin arrintuna ay sidaasoo kale tahay tafaasiil kalea sii jirayso oo hadday qaarna garaaceen midna uu qoorta ka gooyey dee xaaladda iyadaa kaa qoorta ka jaray uunbay dee arrinkiisu noqonaya ilaan kuwan kale maalan ulay ku garaaceen ulahaasina ula wax dila may ahayn kana qoortu ka gooy dee kanunbay qisaastii ay xaggiisa soo maraysa markaa tafaasiil noocaas ayaa ku jiraysa uma ashaara almusanifu haddana wuxuu sheekhu sheegay liqaacidatin qaacido guud buu sheegay biqowlihi hadalka weliba ku sheegay wa kullu shakhsayni laba qofoo kasta oo jara alqisaasu baynahumaa oo qisaasi ay ku dhex marto fi nafsi nafta haddii ay gooyaan qudha hadday bixiyaan laba qof oo ay markaa qisaasi ku dhex mari lahaydoo kasta yajrii baynahuma qisaastii waxay ku dhex maraysaa sidoo kale fil atraafi xubnihi labadii qofe aynu nidhi hadday qudha iska jaraan waa laysu qisaasaya hadday xubna iska gooyaanna waa laysu qisaasa fi laraafi alatii litilka nafsi xubnihii naftaasi ay lahayd haddii wax maaragtay la gooyo qisaastii iyagana way u waajibi fakamaa yushtarow sidii loo shariyayey filqaatili qaatilkii ninkii qudha bixiyey si loo qisaaso waxaynuu shariyaynay kownuhu mukalafan inuu yahay qof markaa mukalafoo caqli lahoo qaangaara sidaasoo kale ayaa yushtaradu loo shariyi filqaaici kii xubin gooyeyna liarafin arafku waa xubnihi waa gacmaha iyo lugaha ayaa araaf la yidhaahdaa iyo xubnahan markaa maktu inta badan ka waajibto kii xubin gooyeyna waxaa isagana loo shariya kownuhu mukalaa si loo qisaaso waxaa loo shariya inuu mukalaf yahay isagu ninkii gacanta gooy goormaa gacanta la goynayaa marka shuruudihii qisaasta aynu soo aragnay la helo wey waxiinaidin mar warku saa faman laa yuqtalu bishaksin qofkii aan qof loo dilaynin laa yuqطacu biarafihi xubinkiisana xubinkiisa loo jari maayo inaga inidhi maalan waalidkii weladkiisii looma dilayo soo ma gacanta ka gooyana gacanta miyaa laga goynaya maya kol haddaan qudhiiba loo qabanaynin loo qisaasaynin xubinkiina loo qisaasi maayo wa sharaa'iطu wujuubi اlqisaasi fi اlaطraaf shuruudaha ay leedahay waajibidda qisaastu ay ka waajibto xaggii xubnaha bacda sharaa'iti اlmadkuurati marka la helay shuruudaha aynu soo sheegnay fii qisaasi nafsi ee maaragtay qisaasta qudha ama nafta aynu ku soo sheegnay yacni kuwaa marka laga yimaado kuwaasi waa shardi waad soo baratee marka laga yimaado waxaa lagu sii darayaa xaggii xubnaha inaani laba shardi oo kale ayaa lagu sii daraya axaduhumaa mid waxa weeye alishtiraaku fi lismi اlkhaas magaca gaarka ah inay isla wadaagaan liarafi اlmaqطuuci ee xubinka la gooyey uu leeyahay wabayanahu lmusanifu sheekhaa sii sheegayoo biqowlii hadalka uu yidhi buu kusii sheegay alyumnaa bilyumnaa tii midigta midig baa loo jaraya ay tuqacu lyumnaa tii midig baa la jari maalan tusaale ahaan min udunin ee dheg ahayd aw yadin ama gacan ahayd aw rijlin ama lug ahayd bilyumnaa waxa loo jari tii markaa midig ee dhibka loo geystay ee min daalika waxa ka ahayd qofkii dhegta midig la jaray kii jaray isagana dhegta midigunbaa loo jaray haddaanu lahayn ka waran oo markiisa horeba isagoo isagu dhegtii la ayuu mid markaa waxa weeyaan leh mid dhegtii midig leh ayuu ka jaray isagiina wuu layahay ma lo odhanayaa dee bidixdabay noo gooya maya midig midig unbaa loo jara dhegdheg baa loo jaraa gacangacan baa loo jaraa luglug baa loo jaraa weliba intaasoo keliya maahe alismi alkhaas markuu sii leeyahay waa sifaday gaarka ahaydoo midig midig baa loo jaraa weeye bidixna bidix baa loo jaraa walyusraa mimaa dukirati bidixe waxaa la soo sheegaahna loo waa la jari bilyusraa markii ta bidix la gooyo dee bidix baa iyadana loo jari oo mimaa dukira waxaa la sheegay waxiina idin mar haddii warku saa yahay falaa tuqطacu yumnaa tu midig lama gooyo biyusraa tu bidix daraaddeed qof bidix la jaray midig qisaas uma noqoto walaa cagsuhu cagsiguna waa saas oo kale oo qof midig ka gooyey isaga bidixda la jari maayo oo la odhan maayo dee midig baabu jaraye taasaaba ka qiimo badnayde bidixdiisani waabay ka hoosaysaa ee hala gooye la odhan maayo waaani shardiga labaad anlaa yakuuna biaxadi arafayni shalalu waa in labadii xubnood ee laysu jarayey midkood aanu ku sugnayn midkood aanu ku sugnayn shalal falaa tuqطacu yadun gacan lama gooyo aw rijlun ama lug saxiixatun caafimaad qabta bishallaa'a mid qallalan oo ama bakhtiya wahiy alatii laa camala laha waa ta aan shaqaynayn gacan ama lug shaqaynaysa oo caafimaad qabta looma jaro mid aan shaqaynaynoo baktiya ama qalal ah ama shallaa laakiin tii haddaba baktiga ahayd fa tuqacu ma qalalnayd fa tuqacu iyada waa la jari bisaxiixati tu caafimaad qabta awgeed waa loo jari cala almashhuuri qowlka xoogga badan markaynu qaadanno ilaa an yaquula inay yidhaahdaan mooyaane cadlaani laba ninoo lagu kalsoon yahay min ahli اkhibrati oo markaa dadkii markaa maaragtay aqoonta lahaa ah markaa de dhakhtarnimada iyo caafimaadka ku fiicna ina shallaa'a gacantan ama lugtan baktiga ah idaa quicad haddii la gooyo laa yanqaicu damu dhiiggu ma istaagayo bal tanfatixu waxaa furmaysa afwaahulcuruuqi xididada afkooda ayaa furmaya walaa tansadu kumana daboolmayso bilxasmi dhiig joojinta haday sidaa yidhaahdaan mooyaan ya biljismiya jismi muxuu yahay maya bilxasbi wey ha xasmi asaa sax saas wey wuxuu leeyahay qof baa gacan caafimaad qabta laga gooye gacan midig baaba la jaray kii jaray gacantiisa midig waa qalal oo bakti oo maba shaqaysaba tu shaqaynaysaba maaha haddaba ma la jaraya taa baktiga ama la jaraya ha waa la jarayaa buu laakiin shardi baa u yaalla shardiga u yaalla waa maxay de ninkani qur buu bixine waa inaan qudhiisu baxay haddii dhakhaatiirta ay yidhaahdaan gacantani ma caafimaad qabto oo waa gacantaa baktigaa dee dhiiggiina waa inaad haddii markaa la gooyo dhiiggu wuu soconayaa si alla si loo joojiye ma hadday yidhaahdaan dee markaa qisaastii ma jirayso laakiin hadday yidhaahdaan waa la farsamayn karaya waa la joojin karaya dhig joojin iyo waa loo samaynaya oo arrintaasi ay markaa caadi tahay waa la goynaya laakiin shardi kalaa kusii xidhanoo inoo soo socdo waaya in shalla idaa quطicat laa yanqaطicu damu bal tanfatixu afwaahu اlcuruuqi walaa tansadu biاlxasmi wayushtarau maca haada intaa aynu soo sheegnay iyadoo shardi tahay waxaa kale oo shardiga ah, an yaqnaca biha waa inuu ku qanacsan yahay mustawfiiha ninkan qisaasanaya ee goosanaya waa inuu ku qanacsan yahay oo walaa yaluba aanu raadinaynin arshan lishalali inuu markaa arshi uu dalbanayo iyo si maarata waa xoogaa magdhowa ah, lishalali liajli shalali shalalka dee gacantan ku jira awgeed waa inaanu lahayn dee gacantana ha la ii gooyo dee tayday way caafimaad qabtay ee intay isdheer yihiinna kaasha laygu siiyo intay labada gacmood isdheeraayeenna ha la ii kaasheeyo gacantana ha la ii gooyo waa inaanu lahayn waxaanu leena laba mid yeel inaad gacanta goosato saa ku tagto iyo inaad kaashka aad sheegaysa qaadato oo si guud markaa gacantaadii magteedii dee lagu siiyo labadaasunbuu khiyaaru leeyahay laakiin ii barbara ma soconayso uma ashaara almusanifu liqaacidatin qaacide kale ayuu sheekhu sheegay biqowlihi warka uu yidhi wa kullu cudwin ukhida ay quica xubin kasta oo laga gooyo min mafsilin meel laabata ah ka mirfaqin sida xusul oo kale wa kuucin iyo kuuc yani waa halkan kuuc soomaalida ya jeelan jalaqli qolaba waxay u taqaanaa de kole kolkaan kelmada eegsan lahayn baa qolaba meel ku dhufata ya curcurka curcur waa intan aan filaya waa kafka miyaanu kafka o dhan ahayn meesha magacay leedahay la doonaya meeshaas keligeed alaq baa laydha marka haddaba alaqidaasi haddii uu alaqi baa ma qaldan ya alaqle halkaa markaa alaqlaha haddii uu ku dhufta buu yidhi oo halkaa laga gooyo fa fiihi اlqisaas qisaas baa markaa waajibaysa markii qofkii gacantiisii ama xubinkiisii laga jalay meel laabata ah de isaguna uu qisaasanaya laabatada laabatadeedii ayuu ka jalay wamaa laa mafsila lahu wixiise aan ahayn laabato aan ahayn laa qisaasa fiihi qisaas ma leh ku dhuftay o halkaasu jaray halkaa dhudhunka bartankiisii dee horta intaa wuu la bixi karaya intaa inuu la baxo waa loo ogolaanaya halkaas waa laabata soo ma lagu dhuftay laabatadii ka horraysay iyadoo wuu la bixi karaya markuu intaa la baxo intan kalena wax yar buu qaadanaya laakiin halkaasaan aniguna ku dhufanaya imitiriya may baa leeyahay ma soconayso waclam waxaad ogaataa buu anna shijaaja ara'si dhaawacyada madaxa gaadha iyo walwajhi wejiga gaadha casharatun toban weyn dhaawacyada madaxa iyo wejiga lagu dhigo waa toban xaarisatun bimuhmalaatin xaarisatun adigoo markaa xuruuf bilaa dhibcaa wey muhmalaad xuruufteeda bilaa dhibco yani xada iyo ra'da iyo sad iyo saadka saddexaasu sheegay wahiya maa tashuqu اljilda qaliilan xaarisadu waa maxay waa xagtino waa ta uun dee haraggii yar dilaacinaysa haragga uun in yar xaganaysa xagtintaa xaarisaa la yidhaahdo dhiig may keenin markaa oo yar xagatuna lakin wax dhiiga may keenin wadaamiyatun ka dhiijisa oo tudmiihi dhiig bay kaga keenaysa wa baadicatun maxaynu idhahnaa sii dilaacisa uun dhe taqطacu laxma hilibkiibay jeexaysa laakiin may sii dhexgelin tani way ka sii yarduqsantiio haraggii way dhaaftayoo hilibkii iyo wax ka gaadhay wey wa mutalaaximatun iyo mutalaaxima ku sixigtoo taquusu fii cadka ayay sii dhex qaadaysaa wey way quusaysa yani hilibkii bay sii dhex qaadaysaa sii dilaacinaysa wa simxaaqun ta ku sii xigtana simxaaq la yidhaahdaayo tabluqu waxay gaadhaysaa aljildata haragga allatii bayna alaxmi waalcadmi diirka dheh u dhaxeeya hilibka iyo lafta xuubka jildabadaarigu iska diirkaas lakin waa uubka xuubka yaree cad baa sibxaaq la yidhahda xuub yaroo cadoo lafta ka koreeyo marka hilibku dhammaado caddaan yar baa guxiga caddaankaa yar yaa sibxaaq la yidhaahda marka haddii dee nabarkii halkaa uu gaadho nabarkiina simxaaqunbaa la odhanaya wa muudixatun caddayso wey mawlaxaba mala soma tia tuudixu alcadma min allaxmi waxay caddaynaysaa ka cad laftii ayay ka sifaynaysaa hilibkii oo laftiioo cad bay soo reebaysaa hilibkii ka dhammaynaysaa wey wahaashimatun jabiso tagsirulcadma lafta jabinaysa wey waa dilaacii marka laftii bay dilaacaysa sawaan waxaa isku mid ah awdaxatu a awdaxatu ama ha caddayso oo dee hilibkiina meesha ka saarto am laa ama dee waaat waa iyadoo hilibkii aan goynin inu ha jabisay abniinkii mararka qaarkoodna dee nabarkii hilibkii iyo wiii meesha ka sarayaa meesha waa nabar baa samaysmaya markaasuu hilibkii o dhami dhammaanaya deetana lafti waa wey halkaa laftiina waa la gaaraya way jabaysaa marna qofkiioo aan nabarba ka muuqanin bay laftii jabaysa oo laftii da markaa ama ay dilaacaysaa ama ay jabaysaa marka ama idaax iyo muudix ha ka horayso oo hilibkii meesha ha ka saarto ama yaana hilibkii taabaninbe laftii hadday jabto ama ay dilaacdo waxaa la odhanayaa haashimaa la odhanaya wa munaqilatun waa guurisu tanqulu lcadma laftay ka ka dhaqaajinaysa min makaanin meeshii ay taallay ilaa makaanin aakhara marka haddii laftii ay dhaqaaqdo munaqilay noqonaysa haddaanay dhaqaaqina halkeeda ay ku dilaacdayna ama ay ku jabtay lakiin halkeedii ay joogto waxay noqonaysaa haashimay noqonaysa wa ma'muumatun tablugu ma'muumadu waxay gaadhaysaa khariiطaةa الdimaaq kiishkii maskaxdu ku jirtay almusamaata oo lagu magacaabo umma ra'si hooyadii madaxa markaa ma'muuma yani waa ummadaasay gaadhay weeyaan umu ra'si baa ama umu dimaaq waa kiishka yaree maskaxdu ku jirto ayaa khariidadaas ayaa umu ra'si la yidhahda ama umu dimaaq wa bikaynin mucjama ah, ayn dhibicla adigoo aqrinaya daamicaha aqriyin buu leey takhriqu waxay dilaacinaysaa tilka alkhariidata kiishkaa yaree maskaxdu ku jirto wa tasilu waxay gaadhaysaa ilaa ummi ara'si waaya yacni waxa weeye madaxa yani waxa weeye hooyadiisi miyaan af soomaaliya umra saas ma noqonaysa yani waa waa maskaxda lafteedii bay gaadhaysaa wey kiishkii maaragtay umu dimaaq lalahaa ama umu ra'si lalahaa iyo intay gaadho isig weliba dilaacinaysa halkaa inta badan ma noolaada la qofku haddii halkaa hawshu ay gaadho wastana almusanifu min haadihi casharati tobanka wuxuu ka soo reebay maa tadamanahu qowluhu inta uu ku yidhi war inta ku jirta hadalkiisa uu yidhi walaa qisaasa wax qisaasa kama waajibo fi ljuruuxi maaragtay nabaradii ayilmadkuurati kuwaa la soo sheegay weeyaane ilaa fi lmuudixati muudixada mooyaane taa laftii caddaysay ee aan laftiina taaban ayuunbaa qisaas leh tobankaa aynu sheegnay jirhkii kalena waa la mid oo jirka kale laftiisa nabaradiisu haddaanay ahayn xubin maal laga gooyo de si aynu soo sheegnaya ee ay nabar un tahay ama laftii ha la gaadho ama yaan la gaadhine qisaas ma laha haddaanay muudixo ahayn qisaas ma laha taa laftii ay caddahay ayuunbaa qisaas leh laa fii hayriha wixii kale qisaas ma leh oo min baqiyati casharati tobanka markaa inteedii kale ah marka wixii kale waxa ka waajiba waa magunba ka waajiba weeyaan iyo xukuumad iyo waxaas ka waajibaya laakiin taa mowdaxad ee lafta la gaaray ayuun baa qisaas loo qofkii hadii de waxa weeyaan madaxiisii la cadeeyo laftii la soo saaray isna waxa uu leeyahay inuu yiraahdo iyo cadeey jirka kalena waa saasoo kale yiraahdo hadii xalta xakan uu lafta ka gaaro isaguna laftii ii gaaro wuu oranaya laakiin wixii ka sokeeya ama laftiiba jabisay lafta ii jabiya oran maayo haddii ay hilibkii u dhex qaadayna anna aan dhex qaado odhan maayo faslun fii bayaan diya halkana wuxuu sheeku ka gelayaa makti caddaynteeda wahiya maktu almaalu lwaajibu waa adduunka ka waajiba biljinaayati markii dhib loo geysto calaa xurin qof xor ah nafsin aw arafin loo geysto ama naftiisii ama xubin xubnihiisii mid ka wixii ka waajiba ayaa diya la ydhahda markaa qofkii xorta ahaa unbay maktu ka waajibtaa qofkii adoonka ahaa dilkiisa qiimihiisaa ka waajiba oo isaga waa la qiimeeyaa une isaga markaa mag laguma sheege qiimaa la yidhaahdo oo de waa qof markaa isagiibaa maal ah oo adduun ah waa la leeyahay markaa xaggaa sidii xoolihii oo kale ayay markaa magdhowiisu noqonay wadiyatu calaa darbayni magtu haddaba waa laba qaybood muqalladatun wa mukhafafatu mag la adkeeyey iyo mid la fududeeyey walaa aalia lahuma mid saddexaad ma jirto oo labadaa udhaxaysa falmuqaladatu ta la adkeeyey bisababi qatli dakari xuri lmuslimi camdan marka ay marka ay sababteedu tahay dhe la adkeeyey bisababi qatli dakari lagu adkeeyey marka iyadoo marka ay ku waajibtay sababta ah in la dilay qof lab oo xor ah oo muslim ah si camdiya loo dilay ama si shibu camdiya loo dilay miatu min alibili boqol halaad wey markaa si boqol halaad ay noqoto ayuu shuruudan udhigay de ila haddaynay lab ahayn boqol baanay noqonayn haddaanu muslin ahayn boqol baanay noqonayn saasuu markaasaa inoo leeyahay ee ma aha in muqalladadu ay gaar ku tahay raggii uun ama ay gaar ku tahay muslimiintii uun ma aha ee muqallado waxay noqon kartaa iyadoo waxaa la dilay qof dumara ama uu qof aan muslimba ahayn yahay iyay muqallado noqon karaysa kol hadduu wixii camdi yahay ama shibuu camdi yahay muqallado way noqonaysa laakiin boqol baanay noqonayn de boqol baanay noqonayn miatu min alibili boqol halaad weeye markaa ninkii e, qofkii lab ee muslimka ahaa ee si uu kasal loo dilay walmiatu boqolkaasi musallaatun saddex baa loo kala qaybinaya alaauuna xiqatan soddon ka mida geelaasi la bixinayo xiqooyin bay noqonayaan xiqadu imse jir bay ahayd yah saddex jir saddex qaalmood oo maaragtay dhidig oo min saddex jira ah. eh, soddon soddon nacam soddon qaalmood oo min saddex jira ah. wa alaaثuuna jadacatan jadacaduna imse ahayd waa kuwa wiilka dhacsaday iyaguna afar jir bay ahaayeen iyo soddon markaa afar jira sanadkii shanaad u bilaabmay weeyaan wa sabaqa macnaahumaa labadan macnahooda waxaad ku soo aragtay fii kitaabi zakaa kitaabu zakaad baad ku aragtay xiqada iyo jadacada wa arbacuuna khalifatan iyo afartan riman bifatxi اlkhaa'i lmucjama khada waa la fatxinaya wa kasri laami laamkana waa la hoos dhigaya wa bilfaa'i fa baana la akhriya qaaf la wafasaraha almusanifu biqowlihi wuxuu ku fasiray buu ihi khaliifada hadalka uu yidhi fii butuunihaa awlaaduha caruurtiibaa calooha ama ubadkeemaarata caruurteedii ayaa caloosheeda ku jirta yani way riman tahay wey walmacnaa macnaha iyo ujeeddadu waxa weeye ana alarbaciina xawaamilu afartankaasi waa afartan riman markaa soddon iyo soddon iyo afartan boqolkii saasuu noqonay wayahbutu xamluhaa inay riman tahay waxaa lagu ogaanayaa biqowli ahli اlkhibrati geelaydii inay yidhaahdaan bilibili dadkii geelayda ahaa ee geela yaqaanay ahlulkhibraha inay yidhaahdaan waa riman tahay halkasta tan way riman tahay tanna way riman tahay saasaa markaa lagu garanay wاlmukhafafatu magta la fududeeyey bisababi qatli الdakari اlxuri اlmuslimi khaطa'an markii ay ku waajibto sabab ah in qof lab la dilay oo xor ah oo muslima si khaطأa loo dilay miatu min alibil iyaduna boqol weeyaan geel ah wlmiatu mukhamasatu boqolkaasi wuxuu noqonayaa boqol markaa shan meelood loo qaybiyey cishruuna jadacatan labaatan waa kuwa min afar jirka ah. wa cishruuna xiqatan labaatanna waa kuwaa saddex jirka ah. wa cishruuna binta labuunin labaatan kalena waa qaalmaha laba jirka ah. wa cishruuna binta makhaadin labaatan kalena waa qaalmo iyaguna gujira ama sanad jiray wa cishruuna bna labuuni labaatanka soo harayna waa iyagu waxay noqonayaan kuwa labbay noqonayaanoo laba jira iyaguna mid waliba wuxuu qaalin laba jira iyaguna labaatan bay noqonayaan markaa labaatan jadaco iyo labaatan xiqo iyo labaatan bintulabuun halkaasi waa lixdan saw ma labaatan bintumakhaadna ku dar waa siddeetan iyo labaatanka labka ah. marka fudaydintu waa maxay waa in shan meelood laga dhigay min labaatan labaatana tii hore saddex meeloodoo keliya laga dhigayo weliba da waaweyna oo dadii yarayd meesha waa laga saaray gujirkii iyo laba jirkiiba meesha waa laga saaray labkiina meesha waa laga saaray tu rimadna hala keenaa la afartan rimadna hala keenaa la yidhi intaaba dee waa laga adkeeyey saasaa loo adkeeyey wamataa wajabat ilibilu geeli hadduu waajibo calaa qaatili ninkii wax dilay uu ku waajibo aw caaqilatin ama ay ku waajibta xigtadii ukhidad waa laga qaadi min ibili man wajabad caleyhi qofkaa ay ka waajibtay ay ku waajibtay hadduu geel leeyahay dee geeliisuunbaa laga guraya wain lam yakun lahu ibilun qofkii ay ku waajibtay haddaanu geel lahayn fatuukhadu waxaa laga qaadi min haalibi ibili baldati beladiyin hadduu nin reer magaalo yahay dee waxa weeyaan dadkaa markaa magaaladaa degeni markaa ahlulbeledkaasii geela ay dhaqdaan siduu u badan yahay ayaa laga qaado aw qabiilati badawiyin hadduu mid reemiye yahayna reerkood iyo tolkii geela ay dhaqdaan ilan sida badan reerreerba mayiga loo kala degan yahay reerkaas markaa tolkiisaasi geela ay dhaqdaan ayaa markaa marka de baa kala noociya oo kala qaalisan geeli waa kala nooc isku wada nooc ma aha marka haddaba ninkii geelu ku waajibay geela laga qaadaya nooc muu noqonaya hadduu isagu geel leeyahay kiisaasubaa laga qaaday haddaanu geel lahaynoo magaalo degan yahayna dhulkaa wixii laga dhaqdo yaa laga qaaday hadduu reermihii yahayna reerkiisu reerahoodu wixii ay dhaqdaan yaa isagana markaa laga qaaday fain lam yakun fi lbeldati haddii aanu magaaladaasi ama markaa dhulkaasi awil qabiilati ama reerkaasi ibilun geelba aanu ku jirin oo geelba aanay dhaqanin fatuukhadu waxaa laga qaadi min haalibi ibili aqrabilbilaadi dhulka ugu soo dhow ilaa mowdici lmuaddi weeyaane ilaa aqrabilbilaadi awilqabaa'il ilaa mowdici lmuaddi ninkan geela bixinaya geela laga qaadaya meesha uu degan yahay dhulka ugu soo dhow ama qabaaisha geela dhaqdee ugu soo dhow geela laga dhaqdo ayaa markaa laga qaadayo halkaa ciddaa u soo dhow ayuunbaa markaa lagu xukumi fain cudimat ilibilu geeli haddii la waayo untuqila waxaa loo gudbi ilaa qiimatihaa qiimihii geelaa loo gudbi wa fii nuskhatin ukhraa nusad kaleo kitabka waxaa ku qornayd fain acwasat ilibilu waa haddii geeri la waayo uuno yani qofkii ay daaliso yani uu ka quusto wey intuqila ilaa qiimatihaa waxaa loo gudbayaa qiimaheedii haadaa maa fi lqowli اljadiid saasaa markaa qowlka cusub ee shaaficiye dambe uu dhigaya wahuwa saxiix waana ka sixada badan wa qiila waxaa la yidhi fi lqadiimi qowlkii hore shaafici waaya yuntaqalu waxaa loo gudbayaa ilaa alfi diinaarin fii xaqi ahli dahab dadkii dahabka lahaa hadduu yahay oonu geelna aan lahaynin kun diinaar baa la bixinaya aw yuntaqalu ama waxaa loo gudbi ila inay cashara alfi ila inay cashara alfa dirhamin laba-iyo toban kun oo dirham fii xaqi ahli اlfida dadkii lacagtoodu fidada ahayd ee fidada markaa ku shaqayn jirayna iyaga ama labiiyo toban kun oo dirham waa kunkii dirham kunkii diinaaru sarifkiisii yaa lagu waajibinaya waa qowlkii hore shaafici laakiin qowlkiisa dambe maya waxan waa geel uun haddaan xataa geel meeshan ka jirin dhulka ugu soo dhow ama reeraha ugu soo dhowo geela dhaqda ayuunbaa geelooda waxa weeye la qiimaynaya wuxuu yidhi wa sawaaun fii maa dukira waxaa la soo sheegay waxa ka siman oo ah in markaa lacag loo wareego addiyatulmuqalladatu walmukhafafatu diyadii la adkeeyey iyo tii la khafiifiyey labadaba lacagta waa loo wareegayaa marka qadiimkaa lagu shaqeeyo wa in qullidad haddii haddaba la adkeeyo cala alqadiimi oo qowlkii qadiimka ahaa lagu dhiso hadday diyadii muqallado noqoto aynu ku soconona qowlkii hore ee shaafici ziida calayha ulusu qaabka loo adkaynaya waxay noqonaysaa uun in markaa ulus lagu daro saddex meeloodoo meel in lagu kordhiyo ay qadruhu qadru ulus baa lagu kordhinaya fafi danaaniiri danaaniirtii aggii markaa kuwii diinaarka laga qaadayey alfun waalaaumiati waalaaaة waalaauuna diinaara waulusu diinaari soo kun diinaar may ahayn kunkii unbaa saddex meeloodoo meel lagu darayaayo kun iyo saddex boqol iyo saddex iyo soddon iyo diinaar uluskii bay noqonaysaa wa filfidati fidadiina sittata cashara alfa dirhamin waxay noqonaysaa lix iyo toban kun oo dirham ilaan markii hore labiiyo toban kun oo dirham ahay dee uluskiina wuxuu noqonayaa afar kun oo kale isku daro iyaduna waxay noqonaysaa lix iyo toban kun oo dirham wsal اllah wslm alى nabiyina mxamed allah alam